alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii soddonaad ee ka mida kitaabkii cumdatulaxkaam fii macaalimi alxalaali waalxaraam oo iska lahaa asheekh cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala waxaynu dhexda kaga soo jirnay baabulcidati xadiidka labaad oo baabkaas ayuuna casharkeenu caawa ka bilaabanayaa can zaynaba zaynab waxaa laga wariyey zaynabtii binti ummi salamata ina ummi salama ahayd masoo akhrina xadiidka somayna akhrinka kaa waa akhrinama cal ummi cadiyu ka bilaabanaya oo xadiidka saddexaada baabka can ummi cadiyata ummi cadiya waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa allaha ka raali noqdee anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama ma iga hubtaan xadiidka hore inaynu aqrinay can zaynaba waxaa laga wariyey zaynabtii binti umi salamata ina umi salama ahayd qaalat waxay tidhi tuufiya waa la oofsaday xamiimun ruux qaraabo ahoo liummi xabiibata ummi xabiiba u sugnaaday fa dacad waxay u yeeratay bisufratin xoogaa huruuday u yeeratay fa masaxat way ku tirtirtay bidiraacayha dhabannadeeda fa qaalat waxay tidhi innamaa asnacu waxaan u samaynayaa haadaa arrinkan liannii anugu samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo leh laa yaxillu uma bannaana limra'atin haweenay tu'minu rumaysan billaahi alle iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe an tuxidda inay isu basaasiso calaa mayitin ruux dhintay dushii fowqa halaatin saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin nin dushii mooyaane arbacata ashhurin afar bilood bay ninkaa ciddo u galaysaa iyo wa cashran toban beri oo arbacata lagu kordhigo darafnimo qofkaa qaraabada u ah umu xabiibo oo la oofsaday ibnulcadaar baa wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi ruuxa mubhamka ahoo aan la sheegin buu wuxuu yidhi ee saxiixaynka waxaa ku soo arooray zaynab bintu umi salamata ama bintu abi salama oo gabadha hadda xadiidka warinaysa ah abi salama iyo umu salamo labadaba way dhaleen oo rasuulku adeer buu ahaa ayaa waxay tidhi waxaan u soo galay umu xabiiba oo sawjii nebiga xaaskii nebiga sala alla alay wasalam xiina tuwufiya abuuha abu sufyaan ibnu xarbi ruuxa qaraabada oo laleeyahay xamiimun ruux qaraabo u ah umu xabiiba marka waa aabbaheed waa abu sufyaan ibnu xarbin oo aabbihii dhalay ayada abu sufyaan xadiidku marka wuxuu inoo faa'iidaynayaa haweenayda ninkeedu ka dhintay haddii aysan uur lahayn ciddada ay galaysaay waa afar bilood iyo toban hameen weeye afar bilood iyo toban hameen dayib taasi marka waa qodob gabadhaas laga dhintay ama gabar yar ha noqoto ama gabar weyn ha noqoto ama xor ha noqoto ama addoon ha noqoto ama muslimad ha noqoto ama gaala ha noqoto kala qaad ma leh xadiidku sababtaa ah wuxuu sheegay limra'atin ayuu sheegay qof haweeney ah madhabkaasaana wuxuu yahay madhabka shaafici iyo jumhuurtu ay qabaan qofta haweenayda ah oo laga dhintayna iyadana waa afar bilood iyo toban habeen haddaysan uur lahayn laakiin hadday uur leedahay dee ciddadeedu markaa waxay noqonaysaa uurka ayay noqonaysaa dhigitaankiisa <clears throat> haweenaydii kaleeto oo qof qaraabadeeda ah uu dhintay laakiin ninkeeda aan ahayn in adeerkeed iyo aabbaheed iyo saddex maalmood asay asay camal ahoo dee saddex maalmood oo geeridii iyo wax kasii muuqdaan inay quruxda iyo xaragada iyo iska dayso taana waxa weeye xadiidku ina tusinaya can ummi catiyata ummi catiya waxaa laga wariyay radia allaahu canha anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala ella rasuulkiisii wuxuu yidhi laa tuxiddu isuma basaasiso imra'atun haweenay cala calalmeyiti ruux dhintay dushi fowqa halaatin saddex beri wax ka badan xadiidka horuu la macno yaha ilaa calaa zawjin nin korkii mooyaane arbacata ashhurin afar bilood iyo wa casharan toban beri ayay asaga ciddo u gelaysaayoo asay u qaadaysaa asayda soomaalidu khalad bay ka aaminsan yihiino dhar gooniyahoo cadcad haweeneedu inay qaadato la layidhaha maantay asaydii dhigaysaayo waxyaalahaasoo kaleeto waxba diin ma aha laasim qofka kaga dhigaysa hawshaas ayada ah. walaa talbasu ma xiranayso thawban maro masbuuqan ee la rinjiyeeyey maro rinji qorxeeldaho qurux loo rinjiyeeyey leanna marada markii la sameeyo dunteeda waa la rinjiyeeya soo maaha maro rinjila markaiyo raangi ma xiranayso ilaa thawba casbin marada thawbu casbi loo yaqaano mooyaane oo waa maxay waa maro wanaagsan oo quruxsan waan arki doonaa insha allahu tacaalaayo waxa weeye waxay ka mid tahay maryaha yaman lagu sameeyo qaar cad iyo qaar madooba way leeyihiin <clears throat> walaa tagtaxilu ma indhakuulanayso sababtoo ah indhakuusho inta badan waxaa loo marsadaa xarraga iyo qurux walaa tamasu ma taabanaysa diiban baraafuun iyo udgoon ismarin mayso ilaa idaa tahurat markay daahiroobayso dhiig ka qubaysanaysa maahane dhiigga caadadu hadduu inta ku dhaco way ka qubaysanayso markaas ayadaa ah sinjiidhiyo way ku zuulin kartaa baraafuun iyo catar inay marsato nubdatan ayay marsanaysaa nubdatan ay qidcatan jab ama waxa weyaan go-go-go yar wax yar jeex yar oo min qusti adfaarin min qustin qusdi qusdi ah qustigu nubdada haddii la yidhahdo nuunka waa la godayaa waa qidca qustiga iyo adfaarkuna waa laba nooco ka mid a ah bukhuurka iyo waxyaalaha la isku udgiyo min qustin qusdi ka samaysan ow adfaarin ama adfaar ka samaysan waa laba maado oo labaduba ay yihiin waxyaalaha la isku udgiyo marka markay gabadhu dhiigga caadadaya ka mayranayso way ismarmarin kartaa udgoonka markaa alcasbu thiyaabun waa dhar oo min alyamani yaman xaggeeda ka hado fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugan bayaadun cadaan iyo wasawaadun madow barbaricyadaasay leeyihin xarrijmaha madmadow iyo loo samaynaya xadiidku marka kii horeeto ayuu ka macno dhow yahayoo dee maryaha quruxda leh oo maryaha xaragada loogu talagalay haweenayda ciddada ku jirta inay iska ilaaliso waxyaalaha udgoonna iska ilaaliso laakiin markii ay dhiig ka mayranayso loo ogol yahay waxyaalahaas oo kaleeto maxalkii xaydka iyo booskii xaydka iyo inay nadiifiso oo udgeyso ayada marka waa loo ogolya can ummi salamata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalat waxay tidhi jaa-at waxaa timid imra'atun haweeney ilaa rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisii bay u timid fa qaalat waxay tihi sosaa idin qori maayo maxaa ka booda ya walqusub idiin qori miya wاnudbatu wاlqustu wاladfaaru haye itus ii qormayaan wannubdatu ashay-u shaygii weeye alyasiiru ee yaraa waa jab yar baan ku sheegnay soomaliya jaan yara waalqustuna alcuudu waa cuud aw nawcun ama waa nooco min adiibi waxyaalaha udgoon ka midoo totabakharu waxaa weeyaan lagu udguya bihi asaga annufasaa'u haweenka dhiigga qaba oo umulaha iyo waxyaala midka ay ku udugsadaan dayib wal adfaaru jinsun waa nooc oo min adiibi waxyaalaha carfoon ka mid ah laa waaxida wax hal mufrada lahu asaga uma sugnaan min lafdihi lafdigiisa waqiila waxaa layidhi huwa asagu citrun waa catar aswadu ee madow alqidcatu jabka oo minhu asaga ka midana tushbihu waxay shabahdaa addufur kaa dufurka lagu soo sheegay ayay shabahdaayo ciddi camal bay shabahdaa can ummi salamata waxaa laga wariyay radia allaahu canhaa qaalat waxay tidhi jaa-at waxaa timid imra'atun haweenay ilaa rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisii bay u timid fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow inay haweenay nebiga u timid haddana ay la hadashay oo nebiga codkeeda uu maqlay ayana ikeeda maqashiisay maxaa halkaa laga qaadanaya codka haweenku inuusan cawro ahayn oo xaaraam ahayn oo ay ragga la hadli karaan wixii xalaal oo bannaan marka waxay tidhi yaa rasuula faqaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulkii allow inna bnatii gabadhaydii tuufiya waxaa laga oofsadoo ka dhintay canhaa xaggeeda zawjuha ninkeedii gabar anugu aan dhalay ninkii qabay ayaa ka dhintay tiri gabadha ninkii baa ka dhintay waqad ishtakat wayna ka xanuunsatay caynahaa isheeda saas haddii la qoro caynahaa la kordhigo ishay ka xanuunsatay waxaa kaloo bannaan in la yidhaha waqad ishtakat way xanuunsatay caynuhaa isheedu oo la godo afa ma u indhakuulaahaa iyada indhakuushu caafimaad bay leedahay weliba qaybta ifmidkaahoo kaleeto caafimaad bay leedahay marka xaragana waa loo marsadaa caafimaadna waa loo marsadaa gabadhii maadaama ninkii ka dhintay cidday ku jirtaa gabadho ishana ay ka xanuunsan tahay haddeer waxaan soo marayna xadiidka hore gabadha ninkeedu ka dhintay ciddada ku jirta ma indha kuulan karto sooma hayn xadiidka horean kusoo mara a ah, walaa taktaxilu marka ma u indha kuulaa fa qaala rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi laa maya marateyni laba jeer buu sidaa yidhi ow halaatan ama saddex uma qaala wuxuu yidhi innamaa hiya muddada ay ciddada ku jiraysaa arbacatu ashhurin afar bilood weeyaan iyo wa cashrin maxaa weeye iyo toban beri waqad kaanat waxay ahayd ixdaakunna middiin filjaahiliyati wakhtigii jaahiliga ee islaamnimada ka horraysay tarmii mid tuurata bilbacrati digo ama saalo calaa ra'si alxawli sanad markuu soo wareego geeridii ninkeeda fa qaalat waxay tidhi zaynabu zaynab waa ina ummi salama kaanat waxay ahayd almar'atu haweenaydu haweenkii jaahiliga ee hore say u ciddo tirsan jireen fiiri idaa goorta tuufiya la oofsado u dhinto canhaa xaggeeda sawjuhaa ninkeeda dakhalat waxay geli jirtay khifshan xifshan buul sandaqad yar ah meelahan maaragtay kuwa joqorayaasha ay galaan oo quluqluqa soo mid ah arag seexdaan meel sandaqad ah ama buul ah cooshad yar bay dalaq leedaho gelaysaa kow wa labisat waxay xidhan jirtay shara hiyaabihaa dharkeeda kan ugu liito ugu wasakh badan oo ugu nadaafad liita waa labo walam tamassa ma taaban jirin diiban wax udgoon oo caraf leh walaa shay-an shay kalena ma taaban jirin xataa tamura ilaa ay soo marta biha ayada sanatun hal sanad ilaa ay ka soo wareegto malfa qodobka halkaas sano oo kowgaa waxay ku jiraysaa qol yar meeshaasay ku jiraysaa dhar cusub gashan mayso catar iyo udgoon marsan mayso waxaa weeyaan buulkaasay ku jiraysaa dharkeedii ay lahayd marada ugu liidatayna way gashanaysaa uma tu'taa waxaa loo keeni jiray iyadoo hal sana meeshaa ku jirtay oo rafaaday oo silicdaa waxaa loo keenayaa markay sanad ku dhammaado bidaabatin gaadiid neef nool baa loo keenaya muxuu yahay daabadaas ximaarin dameer aw shaatin ama neef ariya aw tayrin ama shimbir ma la fahma hal sanay qolkaa ku jirta teetanay noqoto ma qubaysato wax fiican ma cunto mara fiican ma gashato saabuun iyo shaambo iyo waxa weeyaan baraafuun iyo midna ma isticmaasho halkaasanay halkaa ku jirta marka timihii baa meel walba ku baxay raamay yeelatay wasakhda bikteriyada jeermiska jirkeeda saaran ma qubaysanayso nadaafad male saasay ahaan jireen markii maanta meeshii qoftii dameer loo soo istaajiyey ama neef arya ama shimbir fa taftadu way isku camcaminaysaa bihii xayawaankii meeshii la keenay wasakhdii iyo qurunkii jirkeeda saarnaa dameerka isaga tirtiraysa ama shimbirkii ama neefka arig ahaa maxaa dhacaysa marka faqallamaa waxaa yaray taftadu inay isku marmariso isku jejebiso isku camcamiso bishayin shay ilaa maata wuu dhiman jira qarmuunka kasoo urahaya iyo bikteriyada dameerkii meesha markuu soo istaaga agteeda ahayo tirahda inta ku booda waa ismarmarinahaya ur buu u dhimanaya naftaaba ka baxaysaba waa teetana caadi ah ayib uma takhruju markaasay soo bixi jirtay markay dameer disho ur ay ku disho ama shimbir ama neef ari a ah qarmuunkeeda markaasay soo baxaysa fa tuctaa waxaa la siinayaa bacratan saalo neef xoolo ah digadiisa ama saxaradiiso saalo digaa la yidhahda ayaa loo dhiibaya fa tarmii way tuuraysaa bihaa ayada digadiibay tuuraysaa marka meel bay ku halgaadaysaa uma turaajicu way u noqonaysaa bacdamaa bacdu markaa ka gadaal maa wixii shaatay doonto min tiibin udgoon ah ow hayrihi ama asaga waxaan ahayn alxifshu waxa weeye albeytu guriga alsagiiru ee yar alxaqiiru ee liita wa taftaduna waxa weeye tudliku way marmarinaysaa bihii dameerkii ama neefkii ariga ahaa ama shimbirkii jasadahaa jirkeeda ayay ku jiijiidaysaa culummadu waxay isku khilaafeen haweenayda wakhtigii jaahiliga joogtay markay dhimato ninkeedu dhinto meeshaan buulka ah oo ciriiriga ah oo ay gelayso oo dharka liidata ay gashanayso oo udgoonka iyo carafta ay ka dheeraanayso markay ka soo baxdo sanadku u dhammaado digadan ay tuuraysaa maxay ka dhigan tahay maxay ujeeddadeedu tahay laba tafsiir baa ku jirta midkood waxa weeye waa ogeysiis ay ogeysiinayso ay leedahay sidaa aan digada u tuuray oo digadaanay gacantayda ay uga baxday baan anna ciddadii uga baxday la socda xor baana wuxuu intaa ka dambeeyo ninkaan rabaan guursan karaabay leedahay mala fahmo waa tafsiir tafsiir labaad baa wuxuu yahaa waxay digada u tuurtuuraysaa ninkii ka dhintay ka sabrila'daho waxay leedahay sanad dhan baan waxaan ku soo jiriyey qol cidhiiri ah wasakda iyo rafaadka iyo silica aan soo maray haddana dhibkii aniga i soo maray ninkaygii fiicnaa marka la ii fiiriyo waayitaanka aan waayey dhibkii isoo maray digadaa la tuurayba ma dhammaba inta iga go'doo kalea ka badanoo ninkaygii uu igala maqan yahay marka tafsiirkaasna waa tafsiir labaad digada markay tuurayso ma horay u tuuraysaa mise gadaal bay ka tuuraysaa mise dhinac kale u tuuraysaa riwaayaad baa jira kala tilmaamaya arrinkaas dayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey gabadhii waagii horeeto islaamnimada ka horreysay ama islaamnimada awalkeedii horeeto gabadha marka ninku ka dhinto hal sanay ciddo tirsan jirta hadda maxaynu haynaa awal maxaynu soo marray maaqa weeye gabadha laga dhintay ciddadeeda afar bilood iyo waagii hore wuxuu ahaan jiray sanad kaamil ah sanad kaamila ah ayuu ah labadaba qur-aankaa lagu sheega weliba waa meelaha aayaddii la nasakhay iyo tii wax nasakhday waxaa dambeeya tii la nasakhay baa dambaysa waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusina arbacata ashhurin wa cashara afar bilood iyo toban habeen soo ma aha ila alxawli hayra ikhraajina meel kalaa lagu sheegay sanad bay soosa alxawl waa asanad asanad sanad kaamil ah ayay gurigaa joogaysaa laga saari maayo qofkiio dhaxalka lahaa gurigaasu ku biilayaa kaga warqabahayaa waa la nasakhay marka maxaa lagu nasakhay gabadha haddii laga dhinto waxay ciddo gelaysaa afar bilood iyo toban hameen dabcan waa gabadha aan uurka lahayn afar bilood iyo toban hameen khalaas afar bilood iyo toban hameen ayay sidaa samaynaysaa waxaa kaleeto oo meeshaan aan ka faa'iidaysanaynaa cajiibna ah haweenaydu inay bannaan tahay ragga inay wax weydiiso codkeeda in la dhagaysan karo cawrana uusan ahayn wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey jawaabta saddex jeer in lagu soo celin karo ma bannaana ma bannaana ma bannaana saddex jeer sababtu waxaa weeyaan laa ayuu yidhi maratayni ow alaatan saddex jeer ayuu yidhi soo mida maqlayn marka way bannaan tahay way bannaan tahay ama ma bannaana ama wixii lagu weydiiyo jawaabtaad celinaysid saddex jeer iyo waad ku celcelin kartaayo arrin bannaan weeye wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa haweenay haweenka ilaahay qaabka ugu fududeeyey ciddada iyo waagi hore say u rafaadsanaan jireen waagi hore rafaadkaasay qabi jireen haddana ilaahay baa u fududeeyeyoo qaabkaasay u dhaqmayaan ayagoon qol ciriiriya gelin ayagoo dharkoodii caadigaha ah iska qaadanaya baabullicaani licaanki ayuu u baabiyay baabullicaan soo idiin qori maayo ya maxa wax kala idiin dhiman hmm. kitaabu licaan bu idin qorya miya kitaabu licaan licaankii ayuu u kitaab yahay ama baabu licaani licaankii ayuu u baab yahay taqriiban sideed xadiid buu ku sheegi doonaa musanifku baabkan licaanku waxa weeye waa xugum sharci ah oo dhex marta labada qof oo isqabta labada qof oo isqabta ayuu dhex maraa waana maxay labadii isqabtay baa ninkii wuxuu ka shakinayaa reerkiisi xaas kuu qabay ayuu ka shaki wuxuu kaga shakinayaa tusaale ahaan inay zinaysatay oo gogoldhaaf samaysay hadduu yidhaahdo marka islaantaane nin kale ka zinay ninbay ka zinaysata anaana qaba ilmihii uurkeesa ay lahaydna uu inkirow yidhaahdo ilmahana aniga imaysan dhalin belo kale u dhasha oo uu ilmihii diido arrimaha noocaas oo kaleeta iyo wax la mid ah baabkan lagaga hadlaya marka markaasaa xukun sharci ah oo licaan la yidhahdo loo jideeyey can cabdilaahi ibni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna fulaana ibna fulaan fulaankii inay hebel ahaa anna fulaana hebel hebelkii ibna fulaanin inay hebel ahaa ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow ara'ayta iga waran an low wajada hadduu heli lahaa axadunaa midkayo imra'atahu xaaskiisa hadduu ku ogaan lahaa calaa faaxishatin zino xaaskiisiiyoo sinaysanaysa ninkayo hadduu ogaado kayfa buu yasnacu samaynaya in takallama hadduu hadlo oo uu yidhaahdo waad sinaysatay takallama wuxuu ku hadlay biamrin arrin cadiimin ee weynoo dee gabar mu'minada ninkii yidhahda waa zinaysata maxaa laga rabaa afar qof oo markhaatiya laga rabaa soomaa hawshaasoo dhaba inuu arkay mana uu haysto waa keligiis wa in sakata hadduu aamusana sakata wuxuu ku dul aamusay calaa midli daalika arrinkaa mid la mid a ah. reerkiisii xumaato samaynaya u arkay inuu iska aamusana waa dabaalnimo kaleba biiri marka laba dhib baa ninka haysta su-aashaasuu nabiga weydiiyey qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi fasakata wuu aamusay annabiyu nebigu sal alay waslam su-aasha yaa la weydiye nebiga soo maahayn maxaa nebiga laga sugiyay jawaab soo maaha waa aamusa nebigu nebigu iskama jawaabi jirin sal alla alay wasalam falam yujibhu uma jawaabin falamaa goortii kaana uu ahaaday bacda daalika markaa ka gadaal ataa waxaa u yimid nebigii hun ninkiiba ataa ninkiibaa u yimid hun nebiga fa qaala wuxuu yidhi ninkii ina aladii arrinkii sa'altuka aan ku weydiiyey canhu xaggiisa qad ibtuliitu waa lagu imtixaamay bihi asaga waagii aan su'aasha ku weydiinaya dhibbe ima haysan bihi iska caadi baan ahaayoo su'aalun waxay hebel maxaa barbara ku geeyey faruurow faduulba ay geysay maqli jirtay iska faduul bay ahaydba iyo cilmi raadisuun laakiin anay bay igu dhacday buu yidhi wixii markaan ku weydiinaya dhib ay haystay ma ahayn laakiin hadda anay igu dhacday buu waa lagu imtixaama oo muxuu ka wadaa reerkaygiioo zinaysanayaan arkay buu yidhi fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey casa qaalib ahayo wajalla weynaya haa ulaa'i kuwan al aayaati aayaadka aho fii suurati nuur suuratu nuur ka tirsan waaladiina kuwa yarmuuna tuhmaya oo ku tuuraya aswaajahum xaasaskooda ah. fatalaa nebigu waa akhriyay hunna aayaadkii calayhi ninka dushiisuu ku akhriyay aayaadkiibuu ninka ku dul akhriyay wa wacadahu nebigu waa waaniyahun ninkii wadakarahu ilaahay buu xasuusiyey wa akhbara wuxuu nebigu u sheegay hun ninkii anna cadaaba dunyaa adduunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabil aakhirati aakhira cadaabkeeda cadaabka adduunya waa maxay haddee haddaad gabarh ku tidhaahdo waa sinaysato muslimado aan waxba geysan oo aad markhaati weydiso lagu cadaabi maayo cadaab adduunyo cadaabka adduunya muxuu ahaa waa lagu jeedlayaa siddeetan jeedar baa lagugu dhufanaya soo ma ahayn marka cadaabka adduunyo ciqaabka ahoo jeedalka iyo waxa lagu marinayo ayaa wuxuu ka fudud yaha cadaabka aakhare lagu marinayo fa qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya waladii allihii baan ku dhaartay bacahaka ku soo saaray nebi muxammadow bilxaqi xaqnimo kugu soo saaraye maa kadabtu kuma been abuuran calayhaa dusheeda been sheegi mahayo wallaahi way sinaysatay buy nebi allow yuu sheegayaa ninkani islaamtiisii wey xaaskiisii buu sheegaya uma dacaa nebigu waa u yeeray haa ayadii ayadeh haweenaydii la tuhunsanaayo oo lagu dhaartay inay zinaysatay ayadiiba u yeeray fa wacada nebigu waa waaniya haa ayadoo wa akhbara wuxuu u sheegay haa ayada anna cadaabadunyaa adduunyada cadaabkeeda waa ciqaabkii la marin lahaa hadday zinaysan lahayd deen axaas la qabay ahayd oo dhagax baa lagu dililaa soo maaha ciqaabkaa adduunya waxaa ka daran ayaa ciqaabkaa adduunya ayaa ahwanu ka fudud min cadaabi alaakhirati aakhira cadaabkeeda fa qaalat ayana waxay tiri laa maya waladii allihii baan ku dhaartay bacahaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo kugu soo saaree innahu odaygaani la kaadibuun beenaale weeyaan bayt labadoodooma suurtagal baa inay saxan yah wallaahi way zinaysatay buu yidhi ayana waxay tihi wallaahi beentii weeye marka labadooda mid unbaa khaldan saas maa mid unbaa khaldan nebiguna waa tilmaama fabadaa wuxuu ku bilaabay waana nin iyo xaaskiiiyo garo fabadaa bada'a nebigu wuxuu ku bilaabay birajuli ninkii marka horey waxaan usoo marray usoo ogaanay gabar haddii zina lagu tuhmo oo lagu sheego ninku gabadhiidaliil afar jeer baa la jeelaya boqol jeedel baa sideetan jeedel maaqa jeedel lagu dhufana sideetan laakiin labada isqabta hadduu ninkii sidaan yidhaahdo hawshaan licaanka hobana waa maxay ninkii baa liikaala isaga la jeeli maayo fa wuxuu maray arbaca shahaadaatin afar dhaarood oo bilaahi alla uu ku dhaaranayo innahu asagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka tirsan yahay wallaahi bilaahi tallaahi inaan run sheegayaa inay zinaysatay ayaa igu laaya buu leeyahy oo aan ku arkay anugu ma la fahmo maqa jeero dhaaranaya afar walkhaamisata marka shanaadna wuxuu isku habaarayaa anna lacnatallaahi ilaahay lacnadiisa calayhi korkiisa inay ahaanaysa in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya ilaahayow haddaan been sheegayo wuxuu odhanayaa lacnad allo igu rid buu odhanaya maaqa jeer marka afarra wuu dhaartay marra wuu islacnaday soo maaha uma thannaa wuxuu ku labeeyey bilmar'ati haweenaydii marka ninkiiyo nebigu ay soo kala foodqaadeen buu haweenaydii u yeera fa shahidad waxay dhaaratay arbaca shahaadaatin afar dhaarood oo bilaahi alla ay ku dhaaranayso innahu asagu la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay beenaalo weeyaan bay tiri waxaan zinaysana lama arko afar jeer bay dhaaratay waalkhaamisata markii shanaadna waxay ku dhaaratay anna qadaballaahi ilaahay caradiisu calayhaa korkeeda inay ahaanayso in kaana hadduu yahay min asaadiqiin ilaahu kaasu hadduu ruu sheegayo cadhadaada igu rid bay leedahay uma faraqa nebigu waa kala geeyey baynahumaa dhexdooda khalaas waad kala fasaxantihin bi kala taga reer isma noqonaysaan adduunyada labadoodu hadday rag ayadu rag hadduu keligii ka soo haro haweenayna ay keligeed ka soo harto dib dambe xataa isuma guursan karaa labada qof oo noocaas oo islacaantay oo inta iyagoo isqabay sidaas isu licaanay sidaa ku kala tegay sidaa awgeed dhaqanka noocaasoo ragga qaar sameeyaan dhaqan xun weeye gabadhii oo iska reerkeeda dhaqanaysoo nabadoo wax aadan ku ogeyn tuhmo ah ragga qaar odhanahayo waa lala sheekaystaa iyo waa wax weyn waa la iga dambeeyaa guriga iyo dhaqanka dhaqan xun oo guracan weeyaan axkaam sharcigo adag baana ka dhalanaysa haweenayda laftirkeeda waxaa la rabaa muslimada gabar la qabo oo dhan oo marwaaho meel degan sumcada xumo waxa ugu filan in la yiraha nin kale saaxiib lato soo dulinimo ma ah dulli wey wax laga yaqiiqsado wey haweenay dhan ninkaana waa biilahayaa waa u jaxartamahayaa dibad ee daakhil baa waxa laga yabaa taraagle inuu yaho ordahayo dhididkiisi bay maalin walba cunaysaa oo lacagtaa usoo dirahaya waa dhididkiisa u rafaadayo haween walba soo jeedahaya ayana saaxiibo kale ay leedaha marka ardaalmo wey waxaasoo kaleeto taasoo kalena wax la qababa ma ahaba ayib uma qaala wuxuu yidhi rasuulka hadlaya in allaaha alle u fiirsa rasuulka hadalkiisa yaclamu wuxuu og yahay anna axadakumaa midkiin kaadibun beenaale inuu yahay walla inaydaan labadin wadaa run midkiin baa beellow ah ee fa hal minkumaa idinka idinka mid ma yahay taa'ibun mid toobad keenaya alaatan saddex jeer buu nebigu sidaa yihi war ma toobad keenaysaan weli baabkii toobaddu waa idiin furan yahay wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa <coughs> maxaa idiin qoran ya laa sabiila wax waddo la yidhaahda niyahu laka adiga kuma sugnaan calayhaa dusheeda halkaa ka marbaalay bannaankaa gabadha qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow maalii xoolahaygii islaanta dee gogashaydii bay wasakhaysay oo hallaysay eh xoolaan ku leeyahay xoolahayga ha layga siiyo meherkaaha qaala rasuulku wuxuu yidhi laa maala wax xoolo la yidhaahdo laka adiga kuma sugnaan shilin lacaga kuma lihda ka leexabi in kunta haddaad tahay sadaqta mid run sheegay calayhaa dusheeda markaad lahayd way sinaysataa hadday runtaa ahayd fa huwa maalkani bimaa shaygiibuu ku ahaaday istaxlalta aad ku bannaysatay min farjihaa cawradeeda gabar aad reeraysatay oo la dhaqantay oo guri iyo gogol idin dhex mareen buu ahaay dee bilaash kumaadan haysane haddaad waxaa sheegaysay run tahay xoolaha kaa maqani waa meherkeedii oo waxa farjigeeda ku bannaysatay wa in kunta haddaad tahay kadabta mid ku been abuurtay calayhaa dusheedana fahuwa kaasaaba abcadu sii fogaansho badan laka adiga minhaa iyada intaad ku been abuuratay oo cirdigeeda iyo sharafteeda meel kaga dhacday inaad haddana tirahdo xoolaheedaan sii rabaa ma dhacaysa le hawshaas xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa inay bannaan tahay dhacdooyinku ayagoon dhicin su'aal in laga keeni karo ninkaani waxaan soo marray isagoon waxba dhibaa haysan inuu yidhi nabi allow suaashaa ka warra soo baxasota arrinkaas waa wax caadiyaho iska bannaan weeye marka way bannaan tahay wuxuu kaloo xadiidkuina tusinayaa ka faa'iidaysanaynaa rasuulka ilaahay subxaana ilaahay in loo noqdo oo rasuulku ilahay warma toobad keenaysaan oo ilaahay ma u noqonaysaanoo axkaamta daahirka haddee dadka la marinayaayo xadiidku ina tusinayaayo dadka markii lagu keeno lagu yidhahda kala xukum in la waaniyo ilaahi iyo aakhira la xasuusiyo xadiidku wuxuu ina tusinayaa meelaha dadka isqabaa isku licaanayaan waa inuu ama imaamku joogo ama qaadigu uu joogo labadii qof oo islicaantayna way kala tegayaan oo sidaasay ugu kala dhammaatay ilmihii uur hadduu jiray ka waran hadduuba inkiro yidhahda ilmahan anagu ma dhalin cid kalaa dhashay oo uu iska beri yeelo dee loogu abtirin mahayaa iyadaa markaas ilmihii loogu abtirinayaa way isdhexlayaano ini heblood buu noqonaya in heblood buu noqonaya in hebel noqon mahayo asagii ilaan wuu diiday ayib can cabdilaahi bni camrin waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa anna rajula nin ayaa ramaa wuxuu ku tuuray oo tuhmay imra'atahu xaaskiisii xaaskiisii buu tuhma muxuu ku tuhmay inay sinaysato gogoldhaaf samaysay wantafaa wuxuuna iska diiday oo dhinac iska mariya min waladihaa ilmaheedii fii zamani rasuulillahi waqtigii alle rasuulkiisa waqtigiisii marka laba waxyaalood buu isku daray islaamtu wuxuu yidhi way sinaysatay kow ilmahaasna anigu ma dhalin buy fa amara wuxuu faray humaa labadoodii rasuulullahi rasuulkii alle sala allahu aleyh wasalam fatalaacana way islacnadeen fatalaacana way islacnadeen waa middii aan soo maray afar dhaarood iyo lacnad ilahay ou isku rido iyo afar dhaarood iyo cara ilaahay isku ridda soo maahayn talaacunku waa middaas kamaa qaala allaahu sidii alla uu yidhi tacaalaa sarreeye uma qadaa wuxuu u xukumay bilwaladi ilmihi lilmar'ati haweenayda sababtoa ah ninkii loogu abtirin lahaa waa inkiray sooma wa faraqa wuu kala geeyey bayna almutalaacinayni labada islacnadayna waa kala geeyey shuqul iskuma lihdin biyo xilo iyo xaasna isuma tihdina socda kala taga can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid rajulu nin oo min bani fasaarata ree bani fasaara ila nebiy nebigu u yimid sal alla alay wasalam fa qaala wuxuu yidhi bal ninkaan u fiirso inna imra'atii haweenaydaydii waladat waxay dhashay ghulaaman cunug aswade ee madow adoo cad hadday islaantaadii ilmo madow dhasho ama adow madow islaantii ilmo cad ay kuu dhasho ama adiyo islaantoo wada cadcad ilmo madow uu dhasho ama labadiinniyoo madmadow mid cad uu dhasho dadka qaar baa laga waswas inuu qaado yirahdo wareedha intii ayaantay aan maqnaaba islaanta la ii dabamara sababta ilmahan ima eka waswas uu ku dhaco marka ninkan u fiirso wuxuu leeyahay xaaskaygii ilmo madow bay dhashay hadda xaaskaaga ilmo madow hadday ku dhashay alxamdulilah baa tiraahdi wiil madowba ay dhashaybi faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slm maaha nin bishaaraysanahayo ha laygu duceeye maahane shaki buu qabaa marka maxaan sameeyaa biyo islaantii ilmo madow iga dhashay anama madoobi faqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam hal laka ma kuu sugnaaday eh, ibilun geel adigu geel ma leedaho geel jira ma tahay buu qaala wuxuu yidhi nacam haa geel ley baan ahay buu qaala nebigu wuxuu yidhi famaa maxay buu alwaanuhaa midabkeedu ahaaday buu kalarada geela iga warramiy midabyada geela qaala wuxuu yidhi xumrun waa gudguduud bu geelaygoo dhan waa wada yahay waa geel gudguduudan qaala wuxuu yidhi fa yakuunu ma ahaadaa fiihaa dhexdeeda min awraqa wax madow bacad ah oo madow bacdom ku jira madow iyo caddaan isku dhex jira geelaagu hadduu gudguduud yahay ama casaan yahay qaar madow bacdum ku jira qaala wuxuu yidhi inna fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugnaaday la waraqa haa waa ku sugnaaday mid saasaa ku jira bi qaala nebigu wuxuu yidhi fa annaa xaggeebuu ataa uga yimid haa arrinkaas haa ayada laka daalika arrinkaas fa annaa xaggeebuu ataa uga yimid haa ayada waa neefka geelaahi daalika arrinkaas maadaamuu geelaagu gudgududan yahay kan madow seebuu ku dhasha qaala ninkii wuxuu yidhi casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay midkan madow nasacahu inuu jiitay cirqun xidid hore fir hore inuu raacay baa laga yaabaayo awoowayaashay si horeeto ay madmadoobaayeen asagaa gacmihiisa isku soo xiray sooma jeedaa qaala nebigu wuxuu yidhi wa haadaa inankan madowna casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay nasacahu miduu siibtay cirqun xidid hore oo waxaa laga yaabaa adoo cad ilmahaagu inuu madoobaado madowgaana uu ka keenay awowgaagii tobnaad awowga tobnaadna suu ekaaba garan mayso adugu ilmihii marka dembi male midabka midabka sideedaba qofku dembi eed kuma leh ammaanna kuma mudna aniga haddaan hadda madoobahay ceeb iyo ammaan midna kuma lihi madowgaas kumana faani karo kumana iskumana caayi karo sababtoo ma aan samaysan haddaad adigu caddahayna waa sidoo kaleeto ilmuhu marka eed male waxaa dhici karta abtirs hore inuu raacay awowo hore inuu raacay marka eed eh, maleh nebigu saasuu u qanciyey marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa qofku hadduu rabo inuu culimmada su-aal weydiiya su-aasha inuu quruxsado intuu ohan lahaa ninkaan islaantaydu way zinaysato zinan uga baqayaa wiil madooba ay dhashaybi marka xoogaa hadalka waa la qurxiyaa xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa inay habboon tahay qadafka noocaasoo kaleetu dee isaga axkaam sharci ah, ma la marinayo hadduu ninku qadafka noocaas uu sarbeebay xad ma laga laaziminayo ayib ilmaha adaa lagugu abtiranaya aad dhashay walow midabkaagiiyo kiisu ha iskhilaafsanaadeen adoo gaaban ilmo dheer haddaad dhashid ama adoo cad mid madow aad dhashid ama adoo madow mid cad aad dhashid ama qof nooc kale aad dhashid adaa lagugu abtirinahayaa ilmahaasu waxa weeyaan aduu kugu abtirsanayaa ayib marka hawshaasi wax mushkilaa ma ileh wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin